bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi وعlى alih وصaxbi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii koobaad ee kamida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacala kitaab اlxaj baynu ku soo jiray waxaa inoo dambeeyey baabkii fadliga ay leedahay magaalada madiino iyo nabigu calayh الsalaaة wasalaam ducadu ugu duceeyey magaalada madiino bilbaraka haas ahaan waxaa inoo dembeeyey xadiidkii sacad muqaas الzuhri radi allahu tacala canhu xadaana ibn abi cumar alcadani qaala xadaana marwan bnu cawiyat alfazari xadaana cuثman bnu xakiim alansari ahbarnii caamir bnu sacd bn waqaas الzuhri can abihi aabihi sacd bn waqaas ana rasuul اllahi salى اllah alيه wasalam qaal rasuulku wuxuu yihi uma dakara wuxuu sheegay marwan oo ninkii ka horreeyey mutaabacaynay mila xadiid ibnu mayr buu sheegay cabdulahi bn mayr xadiikiisoo kale uu sheegay wazaada fi اlxadiid xadiidka wuxuu ku kordhiyey wadaadkan dambe marwaane mucaawiya mutaabica ah walaa yuriidu ma doono axadun aadame ama axad qofna ahla almadiinati reer madiina bisuu'in xumaan lama doono iyo xadgudub ilaa hadduu uu jiro axad reer madiina la damacyo la maaga xadgudub iyo edabdaro adaabahu allahu alla dhalaaliya fi naari naartuu ku dhalaaliya dawba arasaasi sida maarta loo dhalaaliyo kale arasaas maarta ama nuxaasta waxaa tidhaahdaan weeye baalkan macdanka aad oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala shay kastoo qofkaas u awood badan yahay u adag yahay sida birta ama macdanka ama nuxaasiya maarta dabka marka la saara u dhalaasho baa ilaahay subxaanahu wa tacala ugu dhalaaliyaa qofka asagaa ah ee reemidna ku xadgudbay naarta walaa yuriidu axadun ah adama ma ahla almadiinati reer madiina lama doono bisuuin xumaan ilaa hadday hawshaa dhacdo allah dhalaaliyo ku cadaaba fi nnaari dawban ka dawbi sida macdanka loo dhalaaliyo kale aw amase dawban ka dawbi almilxi fi lmaa sida milixdu ama cusbadu biyaha ugu milanto kale ayaa naartii cadaabka loogu mila idan taasi marka waxay tusaysaa khatarta ay leedahay reer madiine iyo muslimiinta madiina degan si gooni ahaaneed inaan xadgudubka lagu xadgudbaay ay ka daran tahay ka ba'an tahay xadgudubka muslimiinta loo geysta meelaha kala jooga ayadoo taas ayna asalba bannaaneyn qof muslima in la dulmo lagu xadgudbo haddana waa lasii kala daran yahay kabaa'irta kale waaweyn naaraha kala subxaanalaysta macnahaasuu nabigu ka hadlay calayhi salaat wasalaam saa fi taariikh qof reer madiina ku xadgudbay oo mahadya lama sheegin gaal iyo islaamba waxa loog yahay weeye muddo hadduu degdegleeyo kii soo dhaca weeye reer bani umay walba ku xadgudbay reer madiino wuu eeday yaziid ibnu caawiya eeday musrif ibnu cuqba eeday marwaan baa eeday ninkii ah camnu saciid alshdaq baa eeday nin walba waa eeda iska ilaaliya marka hawsha iyada haddaad ilaahay xilkeeda ama xaalkeeda laydiin dhiibo ama aad tagtaanba reer madiina si gooniha iskaga dhowra xadaana isxaaq ibrahim wa cabd bn xumayd kuwan reer sacuudna sidan bay u eedi doonaan eedda jooga kuwii ashraafu maki hadda ka hor joogi jiray mushrikiintaana way eedeen nin walba oo reer madiina ku xadgudba oo shareecada wax ka dhana kula kaca ma mahadiyo adduunya aakharaba وxadثna isام ibrahim وcبd بن xumaydin جamيعا can الcaqadiي cabdالlah بn cmr الcaqadi qaal cabd wuxuu yidhi cabd بn xumayd أhbarna cabdالmلك بn cmr buu yidhi can الcaqadiي asagu ma odhanin xadaثna cabdالlahi بn jacfar بn cabdالرaحman بn swar الquraشhi can ismaaciil بn mxamed بn sacd waqاas الزhri can caamir بn sacdi waa adeerkii caamir بn sacd iyo maxamed bn sacd baa walaalaa ana sacdan ibna waqaas azuhr radi allahu tacaala rakiba wuxuu u gaadid fuulay ilaa qasrihi qasrigiisii iyo daartiisii bilcaqiiq ku yaalay caqiiq meel aan ka dheerayn madiino oo dalxuleefa agteed ah weeye meeshaasu waagi dambe degay sacd kuna dhintay kadibna laga soo xambaaray oo madiine la keeno lagu tukaday waad ogtihiin halkaasuu markuu u baxay oo madiina duleedkeeda fawajada wuxuu helay sacd waqaas isagoo gaadiidkiisa saaran oo usii socda qasrigiisa caqiiq ugu yaalay cabdan addoon buu helay oo yaqtacu goynaya shajaran geed goynaya aw amase yakhbituhu garaacayo ulku garaacayo abqa iyo caleeni wax noocaasa ka daadinay fa salabahu markaasuu furtay ninka asagaabuu wuxuu qabay ka siibtay salbigu waa maxay waa taqaanaada salabka sooma garanaysa gaalada wuxuu watay buu ka furtay socuu yidhi marka mantataa loo reebi cawradu ku asturtay iyo maya hoosguntigaa loo reebiyo maya isagoo qaawan baa la sii baa culummadu way leeyihiin xadiidka marka ay ka niqaashayaan fiqigiisa falamma rajaca sacdun sacd markuu soo noqday oo ku soo noqday madiino jaa'ahu waxaa u yimid ahlulcabdi addoonka dadkii lahaabaa u yimid addoonka nimankii lahaabaa u yimid ansaareed fa kallamuuhu bay la hadleen an yarudda calىa hulaamihim addoonkooda inuu u soo celiyo aw calayhim ama calaa ahli cabdi kusoo soo celiyo dushooda maa ahada wuxuu ka qaaday min hulaamihim addoonkooda wuxuu ka qaaday noo soo celi bay dheh furkii aad ka qabay lebiskii iyo hubkii u wataed ka dhigatay sacdow nasiib faqaala sacd wuxuu uhi macaad allah allah taa ka hufan inay dhacdo alla wax laga nasaha weeyaba ama allah ka magangalay labaduba waa lagu fasiraa macaad allah allaga magangelkii an arudda inaan allan ka magangalo arudda inaan noqon celiyo shayan shay nafalaniihi rasuulullah rasuulka ilaahay isiiyey annafla huwa ziyaada nebi maxamed baa dheeraad iisi wuxuu ihi waaba haniimo nabigu ii xukumay hawl nabigu ii xukumo nabigu isiiye miyaan idku celinhayaa macaad allaahi allaanu ka magangallay oo allaan magan oga ahay an arudda inaan noqon celiyo shayan shay nafalaniihi rasuulullah rasuulka ilaahay isiiye inaan ku cesho taa ma dhacaysouri waaba waana diiday an yarudda calayhim inuu dharkii u soo celiy ka furtay riwaayada abu daawud aynu ku maray ahayd man qataca minhu shay faliman akhadahu salabuhu ninkii geed iyo laan asagoo goynaya la arko dhirta madiina ku taalla guraya ninkaa qofkii qabta wuxuu leeyahay wuxuu labisnaa ee fura ayuu leeyahay isla xadiidku waxaa ku timid man akhada axada yasiidu fiihi falyaslubhu iyaabah ninkii arka madiina xaramkeeda inta xaramkeeda waa mayl maylo aartajih weye mayl waxay udhigantaa kilomtr iyaasta taqriiban kilmtadayna badnayn baaaan bay ku dhowaanaysa ayb oo afarta jaha ah weye intaa ninkii ku ugarhsada ama dhirteeda jara ninkii ku soo baxaba wuxuu samaynayaa ninkaasaa la qaban adoon ha ahaado caruur ha noqdo nin weyn ha noqdo caalim iyo ciroole waa la qabanaya waxay sitaan baa laga furanaya waa cuquubo markii cabaar la murmeen oo murankai dayn waay riwaayada muslim way ka tagtay riwaayada abu daawud baani ku soo maray ee wuxuu yidhi anugu hadda hanti jacayl igama ahee baahina ima hayso laakiin baashaan waa caiyo nabigu isiiyey xadiikaasaa nabiga ka maqlay idiinna celin maayo laba mid midun doorta inaad iska dhaqaaqdaan iyo ninkan waxaan ka furtay inaan idiin magdhabo oon qiimihiisi idin siiyo waxaan ka furtay miiqu dhannaa boqol door waaka waa idin siinaya laakiin dhar inaan idiin soo iyo furkii nabigu i inaan idiin soo ma dhacayso yidhi laakiin qiimo waa idin siin karaa haddaad warka diin weydaan qiimaysta sidaasuu ku yidhi walaakin in shitum dafactu ilaykum amana haddaad doontaan lacagtiisii qiimihiisi baan idin siin laakiin dharkaas soo celin maayo maxamed baa noo diray waa haniimo haniimadaan gaalada ka furan jiray markuu nabigu noolaa y tan yay shabahdaa buui mana dhiibaayo marka axaadiiu marka baabka ku timid way badan yihiin xadiidkaani marka maalikiya waxay dhaheen iyo qaadi ciyaad wax ku dhaqmay ma jiro ila ashaafici fii qowlihi nawi wuxuu le wlmukhtaaru min xayu daliil aaabo bacd asaxaaba wuxuu i wax qaatay a'imat اlamsaar ma jiro cabdilbar baa yidhi waxaa yidhi qaadi ciyaad maalikiyo iyo xanafiyo way ku liitaan naska markay arkaan in a'imadooda ay garab mareen ama culammadii dambe ay garab mareen naska inay hangool ku qabtaan oy taraar geliyaan way ku badan tahay oy dhahaan culamaaulamsaar baa ka tegey fuqahadu maysan ku dhaqmin ayagoo og inuu yahay madhab saxaaba qaadiciyaad wuxuu leeyahay ra'yigan saxaaba qabtoo ku dhaqantay laakiin bacda asaxaaba imaam qaatay ma jiro oo ku dhaqmay oon ka ahayn shaafici fii qowlihi alqadiim aqwaasha qadiimadee la rajaxo weeye cala aljadiid laga rajaxuu qowlkan ka mid yahay oo ninkii madiina ku xadgudba oo geedaheeda iyo dhirteedii ugaadheeda lagu qabto asagu jazaau sayd ma sida mako kale muxuu leeyahay abaalgudkiisu waa maxay waa in la furto la mariyo waa la gacan marinaya qowlka qadiimkana naska waafaqsan waana qowl saxaaba bilaa mukhaalif warkan dambe wadaadu ay sheegeen mutaakhiriin warkooda iska da iskaga tursanu nawowi sheegayba sidaa ye calaa khilaafin tafsiilka madhabka khilaaf baa ka jira xadaana yaxya bnu ayuub almaqaabiri wa qutaybat bnu saciid wabnu xujn caliy jamiica can ismaaciil qaal bnu ayub asagu wuxuu yidhi fii riwaayaati xadaana ismaciil bnu jacfar ibn kaiir azuraqi maxamed walaalkii ahbarna camr ibn camr mawlى اlmuطلب bn cabdالlah bni xanطb أنhu samca أنس bn mاd rضي الlah tacalى canhu yquul qaala rasuul الlahi sl sلم لأbi طلxة rasuulka ilah wuxuu ku yidhi abi طلxة الأnsaari ku yidhi iltamis li ii dandoono ii raadi hulaaman wiil dhallinyaro oo min khilmaanikum kuraydiinna ka mid ah yakhtumuni ii adeegay intaan ku maqanay dagaalka khaybar maalinku nabigu khaybar u baxaayey iyo abu alxa u yeedho wuxuu hi wiil yaroo ii adeeg intaan halganka ku maqnayo caawiya oo ansaari a iikeen anasu markaa shan iyo toban jir ah ayuu u yeedhay fakharaja bi abu alxa ila baxbadan anas ahay yurdufunii wara'ahu asagoo gadaashiisa efangelinhayo o aan gaadiidka la korayo riwaayada bukhaari baa caddaysay safarku inuu safarka khaybar ahaa kharajtu maca rasuulilah ilaa khaybara akhdimuhu falama qadima madiinata raajican wabada lahu uxud qaal markaasuu bukhaari wuxuu baabaystay baabu man hazaa bisabiyin lilkhidma baabu man hazaa bisabiyin lilkhidma bukhaari diqadii abi cabdillaah ayb dhowr gob xadika soo celceliy laakiin baabkan u dambeeya sidaasuu yidhi ilaa caruurtu dagaalka ghaswigaee talabiga waajibkuma ah mana saaro laakiin duulaanka way raaci karaan ayagoo dana kale u qabanaya mujaahidiinta iyo khusaadda tabacan tabacan tabacan bay u raaca idan isagoo laakiin mana saaro hadduu halka ka qayb qaato dagaalamo meesha tagana sahmi dhammaystiran lama siiyo waa kitaabljihaad baynu ku gaari doonnaa ee waa loo qori tuuleeyaa waxaan sahmi dhannayn xooguna uu ku ilma duugaan la siinaya marka wuxuu hi man hazaa bisabiyin lilkhidma bukhaari idan ninka sabi ma aha ninkaada waa qaangaadh leanna isagoo sideed jir ah ayuu nabiga loo geeyey markuu madiina saa u yimid ba nabigu hijradii toddoba ama sideed buu jiray khaybarna sanadka toddobaad bay ahayd waad garanaysaa toddoba toddoba haddii lagu dara waa imis waa afariyo toban haddii siddeed jir loogu keenay nabigeena shaniyo toban jir waa nin wey waa kuray nagaf ah laakiin hawshan khilmaanka iyo bukhaari wuxuu ka fahmaya inuu yahay nimaan weli aan qaan gaarin oon aan ambiyo duulinin faharaja bi waxaa ila baxay abu alxata kaxeeyey yurdifunii waraa'ahu asagoo gadaashiisa ifangelinaya gaadiidka fakuntu akhdumu rasuul allahi baan u khidmaynayey sal اllahu alي wasalam kulamaa nazla mar kastoo uu furto nabigu uu meel dego wa qaala anas wuxuu ihi fi xadii xadiika wuxuu ku sheegay uma aqbala nabigaa soo rogmaday soo gadoomo soo xataa idaa badaa lahu uxud markuu uxud u muuqday oo uu ku soo baxay madiino qaala nabigu wuxuu yihi hada jabalun yuxibuna wanuxibuhu kani waa qow ama buur aanna jecel annaguna aanu jecel lahay hada jabalun yuxibuna wanuxibuhu falama ashrafa cala almadiina madiina markuu nabigu soo foodtara ama uu ku soo foorarsaday qaala wuxuu yidhi yaa la inta badan ayb qaala wuxuu nabigu allahuma inii uxarimu allo waxaan mamnuucaya oon xaram ka dhigayaa maa bayna jabalayha labada buurood wuxuu dhexeeya labada laabata inaga soo maray waa buur xagga bari iyo buur xagga galbeed ahayd weye xarataynku galbeed iyo bari bay ka jireen e, madiino waqooyi iyo koonfur maysan ka jirin allahuma inii uxarimu waxaan xarimayaa bayna jabalayha labadada buurood wuxuu u mila maa xarama bihi ibraahimu maka sida uu e, ibraahim maka u xarimo oo ama maka wuxuu ibraahim ka xarimay baa anuguna ka xarimay allahuma baarik lahum alla u barakee muslimiinta madiina degan fii muddihim mudkooda koobadooda alla u barakee wasaacim yesuuskooda alla u barakee xadiidka qaybta hore ee nabigu calayh salaat wasalaam jabal qowga uxud uu yidhi waa qow na jecel annaguna aanu jecelnahay qolihii kutubta sharxay way ku bariiqdeen oo isku maandhaafeen aad bay ugu dagaalameen nabi wuxuu leeyahay xadiidku waxaa lagu xambaaraya cala alxaqiiqati waqad asaab xaqiiqa lagu xambaaraya ayb sida ay jamaadaadku iyo geeduhu iyo dhirtu iyo dhagaxyaantuba rabbi u xusaan oy rabbi u xusaan wa in min shayin laa yusabixu bxamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay walba ilaahay buu xusaa oo ilaahay buu ku dikriyaa bixasabi xaalihi waxaanoo dhanna alla abuura idinka noolnoole dhaqaaqaya nafta alla idin geliyey qudrat ullahi subxaanahu wa tacaala waa saalixa wa muslixa likulli shay waxaan ilaahay qudradiisa aysan ku tacalluqi karinna ma jiro oo mumkin ah wixii mumkin ah ayb mar hadday sidaa tahay maxaa diidaya dhagaxaani in ilaahay u geliyo caqli iyo garasho uu wax ku garto waxna ku jeclaado saa darteed markuu nabigu wuxuu ku dul istaagay ama xiraa calaa ikhtilaaf riwaayatayn oy gilgilatay buurti muxuu yidhi nabigu intuu lugta ku dhuftay bui ubut xiraau ama uxudu fii riwaayadii kaad garanaysaan inama calayka nabiyun wasidiiqun wahahiidaan maxaa la gelgelan nabiwaaa ku dul saara waa nabi iyo sidiiqu adm abubakar iyo laba shiidu cumar iyo cumaan ah nabigu wuxuu la hadlay fanaadaahu wakhaaطabahu nidaa alcaaqiliin wa mukhaaطabatihim ubut uxudu wuu u yeedhaya yaa uxudu weyaad yaa loo yeedhaa ma axdaanku maqlaynin oon waxba fahmaynin baa loo yeedhaa idan hawshaasi marka waa khalad nawi baa ku gar leh ama cabaas alqurطubi oo min ashad الnaasi tajahuman qolyaha kutubta sharxay ka mida iyo xaafid maxaj baa isaguna ku bariiqday way ta'wiiliyeen waxa waa majaaz waxaa loo jeedaa hada jabalun yuxibuna ahluhu wanuxibuhu ay wanuxibu ahlah ahl almadiina ayaan jecelahay baa laga wada waa majaaz maxaa keenaya waa majaaz badtaas tiirkii weyne nabigu ku tiirsanhaya markuu ka fogaada mimbarka loo dhisay muxuu sameeyey wuu miraaday baroor buu isla rogay nebigu muxuu ihi alayh salaat wasalaam maka waxaan ku garanayaa dhagax markaan soo maraba isalaami jiray assalaamu calayk ya rasuul allah maxaa la awili waxaa la awili aad bay u dhagax baa nabi muuse kala cararay maraduu saartay buu la tegey nabi muusena uu garaaco ciqaabay sida kurada loo garaaco u garaacood garanaysa oo nabaradii u sheegay dhagaxu ku yaaleen nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayib laba geed buu nabigu maalin xadiidkii jaabir garanaysaan khaarija saxiixayn laba geed bannaanku u baxay markaasuu cabaar cabaar nabigu socdo meel fiican uu fadhiisto ku dana kutuu waaye laba geedoo kala fogaa yuu la hadlo isu yimaada kadib gadaashiinaan fadhiisanaya geedkan waa soo horta kan waa nabiga xidh kayn u sameeyeen kayntibunabiga gadaal ka fadhiista dantii guta kadibna midol meeshuu ku noqday geedwal meeshuu istaagay fii kutub asiir walmaghaazi waad garanaysaan ee nabiga khasaaistii mucjizaadkiisii inaas raashinuu cunayae uu eh? tasbiixsanayey raashinuu afka geliyan u yidhi waan sumaysanaya ituf yaadan ii eedayni nabi allow yaad garanaysaan khaybar bani qurayda ahayd khaybar idan wain min shayin ila yusabixu bixamdihi calaa xaqiiqatihi weeye xadiidkuna waa calaa xaqiiqatihi dhibku jira waxaa weeye adiga awooddaada iyo garaadkaada yarkaada waxaad ku qiyaasaysaa qudratu rabbi subxaanahu wa tacaala baad garab dhigaysa qaaluu anطaqana allah اladii anطaqa kula shay haddii dhirtan iyo geedahan dhagaxyaashan ay tasbiixsanayaan hadlahayaan biduuni ayagoon lahayn makhaarij اlxuruuf oon lahayn carab oon ilka lahayn oon hawaad iyo dhamxarag lahayn oon daan iyo qal lahayn maxaa ku diidan rabbi weyne subxaanahu wa tacaala inuu hadlo bikalaamin fiihi xuruufun wa aswaat anaqana allahu ladii antaqa kulla shay shirkaadaa hadlahaya farahdaa darooriyemi marka waxaa weyaan sidiisuu markay bidco ku gasho waxaa kugu yaraan ilaahay cadamadiisa bidco walba oo diinta kaa gasha dhankii duna ku gashee nabiga nabiga xadiiskiisa xurmadiisa kaa dhumi qur-aanka weynintiisa kaa dhumi xaqa inaad u hogaansantaad diidi ciil ingeg baad noqoni maanto dhan marka waxaad difaacani madhabkaadii madhabkaadii baad difaacani oo waxa uu ku dhacay wadaadaha xadiidka sharxay وxadaثnah <clears throat> سacيid maنصuر وqtaybaة بن سacيidi qاal xadana yacquub o بن cabdالرaحmaan alqاariyu can camr bn abi camr maysرة الmadني haddaynu soo marayni can anas bn malik radي الlah tacalى canh can النbi sal sلم bimilihi asagoo kale uu tabiyey hayra hase yeeshee annahu qaal wuxuu yihi raawigan dambe inii uxarimu maa bayna laabatayha ismaaciil bn jacfarba waxaa mutaabacaynaya wadaadkan ibn اlqaari yacquub ibn cabdiraxmaan alqaari baa mutaabacaynay hayraasayshanahu qaala wuxuui wadaadka yacquuba innii uxarimu waxaan xarimayaa oon mamnuuc ka dhigayaa ka caagan ugaadhsiga iyo dhirgurudda iyo geedaha maa bayna laabatayha labada shiilood labada buureed ee bari iyo galbeed inta udhaxaysa xadaanah xaamid bn cumar xadaana cabdulwaaxid bn ziyaad alcabdi xadaana caasim bn sulaam axwal buu ka wada qaal qultu lianas bn malik waxaan ku idhi axarama rasuulu llahi almadiina nabigu ma xarimay oo xaram aamina ma ka dhigay madiino qaal anas wuxuu nacam ha maa bayna kada ilaa kada maa bayna kada ilaa kada inta u dhaxaysa qowga cayr ilaa thawr ama thawr ilaa cayr waa in gaari doonaa laba booroodo yaryaroo midna uxud ka dambeeyey oo thawr la yidhaahdo midna dhan kale uxud ka soo dhowray faman axdaa ninkii soo dariya fiiha fi اlmadiinati xadaan dhibaato xadadku waa maa yukhaalifu sharca wixii shareecada khilaafsan man axdaa fii amrina maa laysa minhu fahuwa raddun xadiidka caasha waad garanaysaan ee asal ah fii raddi اlbidaci waad garanaysaan faman axdaa ninkii soo dariya la yimaada fiiha fi lmadiinati xadaan dhibaato macsiyo kabiiro bidco gaalnimo xadgudub xadadkaas waxaa loo jeeda ulm ulmi baa laga wada ama naftaada ku saabsanaado ama xaqulkhayr ha ku saabsanaado ama ulmu rabbika ha nodo rabigaa dulan aad dulanto meel kaga dhacday oo shirki iyo bidca ha noqdo ayb qaala wuxuu yidhi caasim uma qaal li anas anas wuxuu igu yidhi intaa markuu sheegay haadihi shadiidatun xadadkaasi waxa ka dhalanhaya ee waciidka ah way adag tahay waa cuquubo adag haadihi ay cuquubatun shadiida man axdaa fiiha madiina gudaheeda ninkii soo dariya la yimaada xadatan macsiyo ama bidco ama kufri ama shirki ama dulmi facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciina laa yaqbal اllahu minhu ywma alqiyaamati sarfan walaa cadla facalayhi dushiisa ha ahaato lacnat ullahi lacnad ilahi ha ku dhacdo naxariista rabbiga ha laga dheereeyo wاlmalaa'ika malaigta nacladeenada ha ku dhacdo iyo wاnnaasi aadamaho dhan ajmaciin dhammaantood aadama idaylkii lacnadiisa malaa'ig lacnadood alloweyne lacnadii ha ku dhacdo ninkii madiino kula yimaada wax diinta ka dhan ah oo sharcigeenna baalmarsan oo dulmi ah halkaasuu nabigu ka taagan waa meeshuu nabiga ku xabaalla waa mahjarkii u soo hijrooday waa meeshii diinta lagu asaasay ay ku biyo dhigtee diinkan maanta haysataan laga qotonshego laa yaqbal allahu ilahay kama aqbalo minhum min almuxdii ninkaa bidcada la yimid ywma alqiyaamati maalinka aakharo sarfan farad walaa cadla iyo sunno shay waajiba uu la yimid iyo say sunnaa midna laga aqbali mahayo sarfan macaani badan baa lagu sheegaa oo niman waa kala duwaan ayb towba laga aqbali mahayo walaa cadlan fidna laga aqbali niman baa ku fasiray xagga luqada labada macnaa u dhow sarfan towba laga aqbali maayo oo hawshaa ka toobadkeeno dunuub haddaad ka toobadkeento xataa adiga rabba idin dhexaysa toobadda laakiin xuduuddii ciqaabta ay kugu dhici baa jira ka sab illaahi wa rasuulihi ayib sarfan sarfan marka tooba laga aqbali maayo walaa cadlan madax furasho iyo laga yeeli maayo hadduu aakhira yimaado waxbaan isku furanaya xasanaad baan isku furan dhaqaalan isku furan adduunya laga dhagaysan maayo ama sarfan farad iyo waajib walaa cadlan sunno labadaa ee ugu roon macaani badan baa lagu sheegay erayga asaga qur-aankana waad ku aragteenba qaala caasim wuxuu idhi qaala anas intaa markuu sheegay odayga anas oo waayeela yaa wiilu dhalo muuse la jiray muuse bnu anas yaa wuxuu aw aawaa muxdian aabbow ku dar waad sheegi jirtay xadiidka intaasaad ka tagtuu intaad noo sheegi jirtay baad ka tagtay faqaala bnu anasin anas wiilkiisoo muuse la yidhahdo aw aawaa muxdian meesha horay ku xidhan tahay hadda la socda hadda faman axdaa fiiha xadaan bay ku xidhan tahay ow awa muxdian ninkii bidco iyo diin la'aan madiina ku dhex sameeya ama soo dumoo soo dhowaysta nin bidcoole ah ow awa dama ilayhi wey awaana waa la akhriya inaad madaan iyo inaad qasrisaanba way leedahay labadu marna waa rubaaci marna waa ulaai midna waxaan rabaa mutacadi marna waa laazim awaada inta badan laazima aawaana waa mutacadi faman axdaa fiiha xadaan ninkii dulmi kula dhex yimaada madiino aw awaa ama awaa soo dumoo soo dhowaysto u hiiliyo u garbeeya muxdita nin bidcooloo aalima ninka dulmi asagoo ku sameeya ama daalimkii garab istaago u garbayo u qilbixiya facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciina laa yaqbal llahu minhu ywma alqiyaamati sarfan walaa cadla iskugu xidhan yihin axaadiistu xadaanii zuhay bni xarb قال xadثna يزيد بن hاrون أخبرna cاaصم الأحول madiino madiino dembigii lagu sameeyey baa nabigu sidaa ka leeyahay شhareecadeen oo dhanba ninkii ku tumanhayo baalmaraya ka warrama ee ay madiine xurmada ku yeelatay ee waxyulaahi اlmunazl ah ee qur-aanka ah ee sunnada ee dhaxalkii diineed ah ee madiinaba lagu xurmaynayo ninka quurhsanaya ku ciyaaraya ka warrama ka daran yahay facalayhi lacnat ullahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin isagu waa dhaafahaya ka asagu waa qiyaas اlأwlى baa loo yaqaana bal huwa xujaة xata fi اlcaqaa'idi wاlilaahiyaat qiyaas اlأwluhu iska ogaada xadanii زهير بن xربi waa kaلنصuuص الشharciي xadanii زهير بن xربi xadana زن hاrون الwاsطi أhbarna cاaصم الأحول qaala sألtu أنسا baan weydiiyey أxarama rasuul الlahi الmadينة rasuulka ilaahi madiine xaram ma ka dhigay aamin ah calayhi salaau wasalaam qaala nacam buu hi ha hiya xaraamun waa xaram ay mamnuucun in lagu xadgudbo lagu dhex ugaadhsado geedaheeda la guro lama ogolo laa yukhtalaa lama guro khalahaa dhirteeda ama nagaadhkeeda iyo dooggeeda iyo cawskeeda xadiidka cadiy ibnu zayd waxaa ku yimid ilaa maa yusaaqu bihi ljamal haddaad geel iyo xoolo wadato ul yaroo xawd ah ood geela ku kaxaysato ka goosan kartaa laakiin ood iyo dhir kale iyo lama ogolaan karto laan ul aad xoolaha ku kaxaysato abudaud baynu ku mar ila maa yusaaqu bihi ljamc laa yuqtala lama guro khalaaha nagaarhkeeda iyo kalaeeda iyo daaqeeda cawskeeda lama guro faman facala dalika ninkii intaas sameeya ee bidco dulmi ku dhex ama dulmiluhu soo dhowaysto u tateeyo u garbixiya ama xaramkii madiina guro dhirtiisii ku ugaadhsada faman facala dalika facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin xadaana qutaybaة bnu saciidi can malik bni anas fima quri'a calayh can isxaaq bni cabdillahi bn abi طalxata alansari can anas bni malik ana rasul sl adeerkii wax ka waranaya cabdullahi bn abi طalxa iyo anas waa waa isku hooy oo muslimba wada dhashay marka isxaaq adeerkii oo anas ka qaadanay anna rasul sal slam qaal allaahuma baarik lahum alla u barakay reer madiino fii mikyaalihim aalad beegooda raashinka ay beegaan baa laga wadaa weelkay wax ku beegayaan koobadooda shoodooda suuskooda alla u barakay iyo iyo waxay beegayaanba allahuma baarik lahum alla u barakee fii mikyaalihim aalatu beegooda ama waxay beeganayaanba wabaarik lahum alla u barakeeye fii suuskooda waxay ku suusaynayaanba wabaarik lahum fii muddihim mudkooda alla u barakeeye saa darteed waxay sheegeen halka suusee madiina aad ku isticmaashay raashiina wuxuu u dhigmaa shan suusood maka ku isticmaashay ciraaq iyo kufiya meelo kale wuu biiqaami waa meel cararsan oo duca nabi ku dhacday waxaad qaadaba wuu kuu barakoobaya xadana zuhay bn xarbin wa ibraahim barwaaqa suura inay noqoto oo nolol fiican la helo oy muslimiinta madiino jooga ay carabka la baxaan maadaama ay dhib badan soo mareen buu nabigu ku ducaynaya wayna noqotay dhib walbo adduunka ka dhaca meesha ugu nabad badan ee ugu nolol fiican bay madiine weligeed baahaan jirta xadiidna waxay sheegeen tuulo iyo qaryo muslimiin ay leeyihiinoo dunto oo kharaabto oo baabaday midda ugu oo kharaabayso laga guurayo baaba'aysa madiina ugu dambaynaysa axaadiis baa tilmaantay marka baraka laban laab xataa way ka dambayn maka ayadaa ka dambaynaysa وxadث زهير بن xرب إبراهيم بن محمد السامي قال xadثna وهب بن جرير xadثna أbي أbي جرير بن xاaزم بن زaيد سمعت يuنس ayaan mقلay بن يزد الأيلي buu ujeeday يxadث عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم اللهma اجعل بالمدينة إلaه madiina yeel ضعفay ma بمكة من البركة إلaahu madiina waxaad dhigtaa maka waxaad dhigtoo baraka labanlaabkii maka waxaad dhigtee baraka labanlaabkii allow madiina yeel ilaa yomina hada dadka madiinad iyo maka kala jooga weydiiya kala deganaan jiray idinku markaad safartaan ee tagtaan u fiirsada allahuma ajcal bilmadiina ilaahu madiina waxaad yeeshaa u dhigtaa dicfay maa bimakkata maka waxa yaalla ama la dhigay labanlaabkii oo meel barakati baraka iyo khayra baraka adduuniya iyo mid diineedba xadana bakr abi shaybata wazuy bn xarbin abu quraybin jamiica can abi mucaawiya wadaadaha dhowrkaa maxamed khaasim dariir bay xooda qaateen qaala abu kurayb asag wuxu uhi fii riwaayatii xadaana abu mucaawiya ee muusan odhanin can abi mucaawiya saraxa bitaxdiid buu u jeedaa xadaana acmash sulayman mihraan can ibraahim bn yaziid bn shariik ataymi can abi aabihi oda yaziid bn shariik ataymi yaziid bn shariik bn ariq ataymi qaala wuxuu ihi ninka yaziid bn shariika taymiya khaabana calay xadiikii sacd bn qaas soo maray uruqdii hadda xadiidka anas baa inoo dambeeyey shawaahidii buu weli wadaa muslim fii fadli madiina iyo xaramkeedii howlaheed khaabana cali cali baa noo khudbeeyey radi allahu tacaala can cali bn abi aalib kuufuna ka khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi khaطabanaa cali bn abi alib radi allahu tacaala canhu faqaala fii khudbati wuxuu yidhi man zacama qofkii sheega anna cindana shayan naqra'uhu agtaannada inuu yaallo waxaanu akhrinayno gooninoo ah ilaa kitaab allahi kitaabka rabbiga qur-aankaa mooyeen iyo wahadihi صaxiifa waraaqdan waxay ugu qoran mooyeen qaala wuxuu yidhi yiid yaziid bnu shariik ibnu taariq ataymi wuxuu yidhi wacindahu صaxiifa wacindahu صaxiifaة mucallaqaة fii qiraabi sayfihi markuu sidaa leeya hadi صaxiifana wuxuu watay waraaq la laabanoo galka seeftiisa ku jirtuu soo bixiyey markaasaa laydu aan akhrina waa la akhriyey maxaa ku qoran wixii ku qoran waa laidin sheegi doona wuxuu yidhi haddaan aalu beytka nebi maxamedna calayh الsalaaة wasalaam ilma adeertii aalkiisi xigtadiisi haddaan nahay iyo gacalkiisi goonida ahaa wax muslimiinta nabigu uusan u sheeginoo diinoo annaga gooninoga ah ma jirto i nabigu annagu aan ka hayna ma jirto muslimiinta uusan u sheegin xugum goonio muslimiinta uusan u sheegin annagu ma jiraan idan wuxuu idhi man zacama ana cindana ila wuxuu fii aakhiri xayaatihi waxaa soo kordhay niman isagoo ku qulway oo edabdarro waday baa jira oo odhan jiray cali khasaa'is buu leeyahay waa wasiyu nabiga gooni oga dardaarmay howlo waxaa weeye loo qariyey baa jira oo cilmi ah oo khasaa'is ah oo min cilmi اlqur'aani wa sunati الnabiy alayh الsalaat wasalam saxaaba aysan ogeyn walaa caaisha ogeyn walaa abubakr walaa cumar walaa cumaan hawshuu baabi'inaya beenta raafidada iyo shiicadu rabaa inuu dhulka ku daro man zacma qofkii sheega ana cindana ay aal اlbeyt shay-an naqra'u waxaanu akhrino inaan haysanno oo noo khaasa ilaa kitaab allahi kitaabka rabbiga aan ka ahayn iyo whadiwaraaqdan waxa igu qoran waraaqdan asaga gooni kuma ahayn saxaaba badan qoratay laakiin maalin gooniu nabiga ka yeedhsadee buu hubaa oo nabi allow yidhi ii yeedhi bal geela diyada iyo magta gala da'diisa aynigiisa iyo dhaawacyada madaxa ku dhac uu nabiga ka yeedhsaday maalin maalmaha ka meel buu ku qortay wuu haysan jiray marka seeftuu ku dagaalamayo galkeeduyaa u ahayd ayaa maro ahayd iyo sanduuqay ku jirto qaal raawi wuxuu yidhi hada saxiifu raba inuu kuu sheego waxay tahay wasaxiifatun wa cindahu saxiifatun baa ahaydoo mucallaqatun laga lalaadtay fii qiraabi sayfi seeftiisa galkeeda faqad kadaba bay iskugu xidhan tahay de man zacama ana cindana shayan naqra'uhu ila kitaab allahi wahadi saxiifa faqad kadaba wey faqad kada been buu sheegay wuu nagu been abuurtay allihii rasuulkiisa bay ku been abuurtay fiiha saxiifada waxaa ku qoraa xaanshadaa waxaa ku qoraa waraaqdaas asnaan اlibili geela magta gale dadiisa asnaan sinigi waa da'da ibnu labuunka iyo bintumakhaadka iyo jadacadii iyo xiqadii baa ku qoran geeli magta geli jira ama camdi ama kama ha noqoto ama kasan noqote ama arbac ha noqoto ama akhmaas ha noqoto ama alaa fiiha asnaan اlibil waxaa ku qoraa geela lagu magbixiyo dadiisii enays iyo wa ashaan waxyaabo oo min aljiraaxaati dhaawacyada laysku dhufto magtoodii aydyadooda ah iyo haashimada iyo wixii la halmaalay iyo mamumada ku qora wa fiiha waxaa kaloo waraaqda ku qora qaala nebi sal sl nabgu wuxuu yidhi almadiinatu xaramun madiino waa xaram waa mamnuuc waa shay ka caagan waxyaabaha meelaha lagu sameeyo maa bayna cayrin qowga cayra inta udhaxaysa iyo ilaa awrin awrku waa qow yar oo qowga uxud ka dambeeya uxud buu ka dambeeya waana ka gaaban yahay waa qow guduudan haddaba haddaad tagtaan oo reemadiina nimanka qowyaha yaqaana aad u tagtaan markaad dalxiisaysaan wax kalaba waa soo sawirtaane way idin tusi karaan rag waaweynoo oo akaabira oo fuqahaa oo muarikiina oo ahlu siyar ayaa qowgaa garan waaya oo yidhahdeen madiina thawrba ma qowl la yidhaahdo ninkii qowl iyo buur ama cal iyo haar ku sheegay madiine ku taallo thawr la yidhaahdo waniman nimaan madiina aqoonin bay niman badan culummaa aad u fara badan muxibadiin aabari iyo niman shawaafica oo muxadidiina waagi dambe u soo qastay dabagalay waa la dul istaajiyey waxaa la yidhi thawr qowigan loo yaqaanaa carab filjahli wayna yaqaana ansaarna way taqaanay falsafada nimanka wax iska qorqortay idiin sheegan naadga taa lagu yidhi thawr maxaa loogu bixiyey dibi weynoo fadhiyo tuurtii oo kale u ogya dibi fadhiyo qowigi u ogya markaad fiiriso thawr saasaa loo yidhi dhanka waqooyi buuna jabal uxud ka jiraa dhanka waqooyi buu ka jira wuuna ka dambeeya wuu gaaban waa ka gudan uxud qowga uxuda qow gudanoo roogga u yaraagu wey ama cas waxaa u taqaanaanba idan uxud wuxuu ku jiraa xaramku ka tirsan yahay min xarami اlmadiinati uxud asagu guduhu ku jiraa xaramku waa asaga ka dambeeya waa dhaafsanya xuduudda xaramkan ujeeda maa bayna cayrin ilaa fawl faman xadiikan eh, intayna ka tir waayay abu daawuud halkaa markuu nabigu marinaya almadiinatu xaram min bayna cawrin ilaa thawr cafwan ila an yaclifa rajulu baciirahu waxaa ku jirtay allahum waxaa lidii ogolya keliya ninkii neef gaadida wata xoogo cawsuu neefku u cuno oo uu ku calfiyo waa loo ogolya ila xoolo gaaja u dhammaanaya wax kaana bannaan lagama keeni karo ama calafkii baa kaa dhammaanaya idan lidaruura ila lidkhirad oo kale weyaad ila lidkhirada makawe ila an yaclifa rajulu baciira riwaayada abu daawuud faman axdaa ruuxii soo darisiyo soo kordhiyo kusoo biriya fiiha fi lmadiinati xadaan ay ulman ulman bidcaa macsiyaa shirkia gaalnimaa xadguduba aw mase aawaa dumo oo soo dhoweeyo u heliya muxdian mid bidca la yimid difaaco garab istaagoo taageera facalayhi lacnat اllahi wاlmalaaikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal اllahu minhu ywma alqiyaamati sarfan walaa cadla ilahay maalinka qiyaama marka la gaadho qofka asaga ah ee bidcada iyo dulmiga madiine ku sameeyey ama qof dulmiilo ah galab istaagay oo u qiilbixiyey laga aqbali maayo camalkiisa oo dhanba halkaa waxay ka qaateen jamaca min ahli cilm oo ibn cabdilbar ka mid yahay jawaazu lacni ahli اlmacaasi wاlbidac xataa bitacyiin inay bannaan tahay dadka ahlulmacsiyada iyo fusaaqda iyo fasaadka iyo bidacda wada in la lacnadi karo xataa tacyiinan madax maxaa yeelay dalaalat اlcaami calى afraadihi waa kuliya fardi walbaa soo gelaya laga qaadan maayo naskan caamka lacna almucayan waxba kama jiraan waa mukhaalifun liqawaacid اlusuul waliqawaacid اlmanطiqi wax walbuu khilaafsan yahay taa ogaada qawaacidka mantiqa qiyaaska markaad maraysaan ikhtiraanigii maa maxay maxaad dhihi waxaad dhihi kan waa muskir wakullu muskirin xaraam man annebidu waxaad dhihi waa muskir baalka nebidka la qoosho waa muskir maandooriyo wey wakullu muskirin xaraamun faannebidu xaraam suqradii maxaad ku qabanaysa iyo kubradii juskeeda dambe baad isku dhejid ila maxaad soo tiri annabiyadu waa muskiru wa kullu muskirin xaraamun almuqadima suqra kelimada u horaysa ayb oo nebiidka ah iyo almuqadima alkubra oo talabaada khabarkii u dambeeyey baad isku dhejin inta dadhaxna waa tuuri maxaa soo booday annabiyadu xaraam waa intaa ninkana maxaad ku samay waxaad dhihi ninka waa muxdit fi اlmadiina wakulu man axdaa fi اlmadiinati fahuwa malcuun fahada malcuun calى cinda اllahi wa cinda اlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin ama mandiq ka dhig ama usuul aad dalaalat اlcaami waa calى afraadihi waأجزaئihi وأشhkhاaصihi وأعyaanihi wa kuliyaة laa ykhruج min alqaacidaة الkuliyaةi fard min اlأfraad hawsha iska ogaada nusuusta kale la sheego waxaa weeye waxay leedahay maxaamil kalay leedahay lacnul mucayan bay u daliishadeen culum wayna saxan yihiin waxaa kaloo ku jira ahlulbidacu inaan waxba laga aqbalayn salaadoodu ma asaxayso ama laga aqbali may hadday asaxdo soonkoodu ma asaxaayo xajkoodu ma asaxaayo ayagaa daalhaya caamila naasiba taslaa naaran xaamiya wey saa darteed waxaan ka niqaashnay dadka ahlulbidaca en la gaalaysiinin een la gaalaysiinin e ma la jasminaynaa inay naar gelayaan hal yuqطacu bidukhuuli ahli اlbidaci annaara am la waa baxi fiqiga shaafici udhexeeya wajhaan cinda shaaficiya farqu bayna الtakhliidi wa bayn اdukhuul iska ogaada haddaba warka iga bedelina wadaadku wuxuu hi ahlbidac naartay ku waarahayaan hadhihidha waxa laga hadlahayo ninka ahlulbidca maqasaba inuu naarta galo haba ka soo baxeen mise wuxuu ku jiraa martabatu he almashii'a in shaء اllahu cafى canhu wain shaءa cadaba shaaficiya jamaaca min asxi wj waxay rajaxeen ahlulbidaci waa qaطcan inay naarta galaan nusuus guudaha ku timi kanaa ka mida xadiidkan haddaan laga aqbalin sunno iyo farad midnaba maxaa janno ku geli ma ninkii la yidhi maxaad ku janno gashay geela tolkay baan ku janno gelay baad noqonaysaa geela tolkay baan ku janno galay ma soconayso hawsha iyada iska ilaaliya hadda laa yaqbal اllahu minhu ywm اlqiyaamati sarfan walaa cadla wadimat اlmuslimiin wadimat ay amaan اlmuslimiin amaan اlmuslimiin dimadu macaani badan bay noqotaa alcahdu wاlamaan baan hadda loo jeedaa wadimat lmuslimiin ay cahduhum muslimiinta ammaankooda iyo ballankooda waxaa weeye waaxidatun waa hal mid anugu haddaan gaal ammaan siiyo muslimiintao dhan ammaanka waa inay ilaaliyaanoo dhowraan hadduu cabdulaahi ammaan bixiyo waa in muslimiinto dhan ay xurmeeyaan wadimat اlmuslimiin ay cahduhum lilkufaar ammaanuhum wata'miinu lilkaafiri waaxidatun weeye ma qaybsanto laa tatajaza waajmaca almuslimuuna xadiidkan inuu yahay fii afraad اlmushrikiina wاlkufaar laa fii cumuumihim wa majmuucaatihim ma aha haddii laydhaha nin walba fardiga muslimiinta ka mid a wuxuu ammaan siin karaa gaalada jihaadka cailmidha culummadu etoobiyan ku duulaynaa anaa ammaan siiyaankuu agad u dhaqaaqi uganda lagu duuli sheekh irshaad baa ammaan siiyaa lagu yidhi ruwanda ha la aado sheekh cabdirasaaq baa dhiibaa lagu yidhi maxaa soconaya marka waxaa laga hadlaya waa fardi afraad baa laga hadlaaya wadimmat اlmuslimiina ay fii afraad اlkufaar sidii ummuhaani ay tidhi nabi allow nimankii xididkay ahaa buu cali kula qamaamhayaa seef inuu laayuu doonayaa anaana ammaan siiyey laqad ajarti eh, mxuu ahaa laqad ajarnaa man ajarti ya ummahaani waan nabadgelinnay oon ammaan baan siinay cidka waa afraad اlmushrikiin wاlkufaar laa dowladahooda iyo cumuumkooda iyo ciidanko ma ah kale dagaal iyo halgan ma socon gaala la iska dhicin maayo waagii eh, laba kun iyo lixdii iyo toddobadii masaa'ilka iyo qolyihii daaroodii hawyaada ugu dagaalameen bay ka mid tahay nin walba in etoobiyana wuxuu iska anaa ammaan siiyey reer muqdisho xabad bay qash siin waayeen masaajiddii baa lagu dagaalamay fiiq daro hadday ku hasho qilat ulfiqi wax ka daran ma jiro musiibo wey iska ilaaliya kii wadaad la soo istaagay gaaladan lama gaadi karo mubaahalaan galhaya mubaahalo inaan la gaadi karin ma arkaysaan iskaansiya ha baba ninta hagibanta anugu feedhaha gelinaya caqlixumada kaaga daran wadimmat lmuslimiina muslimiinta magantoodu ama ballankoodu iyo magangelintoodu waaxidatun waa mid qur ah fi lafraad ma qaybsanto yascaa waxaa u dhaqaaqi kara bihaa dimada ayada adnaahum midkooda u liita dumarka ammaan bixin kara sida umahan u bixisay addoommadaa bixin kara afraadda iyo ashkhaasta caruurta yararkee sabiyada waaweyn wax kala garanaya weli qaangaarin mumayisiinta bixin kara waa khilaaf ka taagan yascaa bidimmatihim adnaahum axraartooda iyo cabiidooda labkooda iyo dhadigooda waa bixin karaan dimada ayada marka laga hadlaayo afraad baa laga hadlaaya biijmaaci lmuslimiin riwaayadii axmed iyo abu daawuud waxay ku dartay halkan markay maraysay whm yadun calى man siwaahum haddii la dimaة اlmuslimiina waaxida yascىa biha dimada waxaa qaadiko xilkaas tunka u ridan kara adnaahum martabatan midkooda u hooseeya xagga sharafta ama magac iyo meeqaanka dumar allah ka dhigo waayeel allah ka dhigo adoon allah ka dhigo xor allah ka dhigo la odhan maayo adu wadiic baa tahay magan ammaan ma bixin kartid adu shariif baato waad qaadi kartaa lama odhanayo muslim maya mise maa waa muslim idan yuu ammaanka siiye fardi iyo labo waa loo gelya wahum yadun calaa man siwaahum wاlmu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum alaa laa yuqtalu mu'minu bikaafirin walaa duu cahdin fii caadi riwaayada dheerayda xadiidkood garanaysa kitaab uljihaad bay ku soo noqon doontaa markaan baanu sharxayna wahum muslimiintuna yadun hal dhacbay ka man siwaahum dimadoodii iyo magantoodii soo hal mid ma noqonahaa hiiladooduna waa mid wahum yadun quwa iyo manaca weeye iyo hiilo calaa man siwaahum ciddaan ayaga ahayn gaalada waa inay iskaga hiiliyaan meeshii duun joogeen muslimiin lama qaybin karo cadowga cadowgaygu waa cadowgaada haddaan muslim ahay adiga cadowgaada anna waa kaygii haddaad muslim tahay wahum yadun calى man siwaahum waa inay hal gacan ka noqdaan waxaan ayaga ka ahayn dimadooduna waa waaxid naskaa hore abxaad kalena ku sheegnay waxaa loo jeedaa markay muslimiintu taladooda midaysan tahay markay muslimiintu taladooda midaysan tahay hadday taladooda siyaasiga ay iskhilaafto xadiidkii abubasiire iyo hawshu waxaa imanaya hawshii nebi maxamed fi lmadiina laakiin markii aynu midaysannahay waxaa qasaba inaan noqonno wahmyadun calaa man siwaahum ayb allahuma inuu istinsaarba yimaada mooyeen oo suura anfaal lagu cadeeyey waman iddacaa ninka u nasab sheegta ilaa hayri abihi aabbihidhan aabba aan ka ahayn ragbatan canhu riwaayad kalaa ku daray xadiidkaad garanaysaan waman iddacaa ilaa hayri abihi aabbihii aabba aankahayn ninka ku abtirsada nicid iyo quursi uu quursana darteed aabbahaabaa mata lagu yidhi waa nin xun baa la yidhi waa nin liitaa la yidhi nasabkiisa duran baa la yidhi in lagugu maqlaa diidantahay carraad ka cararaysaad oday kala sheegatay anoo geedii ma dhalin waxaa tihi ina jaamac baan ahay adoo diidan aabbaha in lagugu sheego hadday duruuf kale kuu geyso ood kamaandho ku goosatay dhib ma laha maaa sabab maay rabatan ma aabba waad nacaysaa haabatan dana kale aad ka leedahay haddaad hawl ku marayso lagama hadlaayo inaad suulfahmigaa iska ilaaliya ayb wman iddacaa ilaa hayri aabihi xadiidkaa qayday raqbatan canhu ayb wاlaslu fi اlquyuudi an takuuna lاxtiraaz wman yafcal dalika cudwaana waظulman fasawfa nuslihi naaran baa rabbi yidhi ninkii naftiisa u dila xadgudub iyo ulmi nafta in mar la dili karo xadgudub la'aan baa laga fahmay daliilkhitaabka meesha ku jira awamase intama u nasab sheegta ilaa hayri mawaaliihi dadkii xoolidadaan ka ahayd tan addoommada ay khusaysaa riwaayadii abu dawud ba cadaysay tirmidi aw tawallaa hayra ahlihi riwaayada abu dawudna waxay waman waalaa qawman bihayri idni mawaaliihi waman waalaa qawman addoonku markaad xorayso galladiisa iyo nicmadiisa iyo abaalkiisa iyo dhaxalkiisaba adaa iskale haddaad marka adugu aabbahaaday aabbahan ku abtirsato caaqnimaa meesha ka soo bixi qadiicaturaxim baa ka soo boodi ansaabti baa khaldami waa la isku wareeri haddii addoonkii qolihii asyaadiisa xoreeye qolyahaanna uu sheegtana nafsa shay shay walba sidiisu waa inuu ahaado lagama hadlayo xilfiga iyo dadka xulafada isku haya saxaabada iyo ansaar ba ay lahaayeen ee dhaqan carabeeda dhaqan muslimiin ilomada somalia isticmaasho lagama hadlaayo ayb facalayhi lacnat اllah calayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal allahu minhu ywma alqiyaamati sarfan walaa cadla wantaha waa dhammaaday muslim yidhi xadiiu abi bakrin wazuhayr cinda qowlihi wadaaduu isku soo qabta muslim waad arkayseen abubakr bn abi shayba zuhay bn xarb eh, iyo abu qurayb cinda qawlii buu ku dhamma yascaa biha adnaahum buu xadiidkooda ku hadhay labada wadaad xadiidkooda ku hadhay meesha hore ahayd wadimmatu lmuslimiina waaxidatun yascaa biha adnaahum buu ku hadhay intan dambe oo kale ahaa abu qurayb xadiidkiisii wey walam yadkuraa labadowaad maysan sheegin maa bacda wixii ka dambeeyey intaas walaysa fii xadiiihimaa xadiidkooda kuma jiro markay ii tabanhayeen mucallaqatun fii qiraabi sayfihi mucallaqatun wa saxiifatun way ku jirtaa laakiin maxaa ku jirin mucallaqatu fii sayfi muslim waxbuu kala duwaya markaad culummada jamciso saasaa lagaa rabaa inaad u kala qaadi karto wuxuu eeday weeye maxamed isxaaq ibnu yasaar almakhaazi xufaadda waaweyn iyo akaabirta ah ee marna kuu sarifi kara mar iskugu kaadari kara mar kala saari kara ayaa lagu ogolaya jamciga laakiin haddaad adoon aan garanayni aad isku sii daysoon waaqidi baa eeday waxaa eeday maxamed sacad rag badan baa lagu daciifiyey waxaa kaloo ku jira xadiidka fiqigiisa aan hafa inaan tilmaamo ninka sameeya dulmiga iyo xadadka iyo ninka u garab bixiye u qiilbixiye dumay ee soo dhoweey waa isku dembi nabigu waa simay man axdaa fiiha xadaan aw aawa muxdian ayb nafsa shay wey marka qaadiya qare isla noqon hayaan وxadثnي علي بن xجر بن ياس السعدي أخبرنا علي بن مسر القرشي وxadثna أبو سعيد الأشج وxadثna وكيع جميعا عن الأعمش xadna وكيع iyo ibn mshir ali labadaas wuuu jamiica u jeeda can acma sulayn mihran bihada isnaad sanadka damaraysanade iyay ku tabiyeen naxw xadiia abi kurayb can abi mucaawiyata ila akhirih labadan wadaade wakiic iyo ibnu mishir ah, waxay ka wariyeen acmash xadiidkii abu kurayb oo kale can abi mucaawiyata can acmash ilaa akhiri dhammaadkiisa oo dhammaystiran wazaada baa ii qoran wazaada baa in la yidhaahdo wazaada alifu taniya meesha waa in laga helo ninkii wazaada u qoranto aniga ila mid ah ha iska soxo wazaada waxay kordhiyeen cali musri wakiic ay kordhiyeen calaa abi mucaawiya ka kordhiyeen wey musr iyo wakiic fii riwaayatihim can ilacmash ziyaaday la yimaadeen calaa riwaayat abi mucaawiya can ilacmash ayib wzaadaa fi lxadiii waxay ku dareen ila intaa riwaayadahan hadda soo socoto kumaysan jirin xadiidkii abi muaawiya abi mucaawiya can ilacmas miyuu ku jiray can ibraahim ataymi can abihi can cali kuma jirin ayb faman ahara musliman ahfara musliman qofkii muslim magan dhaca ahfara arajula la yidhaahdo markaad ruux magantiisa qofaan anugu ammaan iyo cahdi aan siiyey markaad igala hoosbaxda akhfara la yidhahdaa wa khafarahuna ammaan buu siiyaa loo jeedaa akhfara iyo khafara kala duwan akhfar haddii la yidhaahdo waa magandhac waa xadgudub ruuxaad ammaanka siisay maganta siisay in lagaala hoos baxdo oo lagu tunjilicsado ayaa la yidhaahdaa faman akhfara musliman qof soo dimadeennu waaxida ma ah dimatu waaxid yascaa biha adnaahum ayb faman akhbara muslima facalayhi lacnaة اllahi wاlmalaaئikaةi wالnaasi ajmaciin laa yuqbal minhu ywm اlqiyaamati sarfun walaa cadlun walaysa fii xadiiثihima soo ma aragti wazaada inay hadda ad ku qasbantaan labadood uu ka hadlaayo gadaal buu ka keenay tatniyada walaysa fii xadiiثihima kuma jiro cali bn musir iyo waki xadiidkooda man idacaa ilaa hayri abihi kuma jiro walaysa fii riwaayati wakiicin keligii dikru ywm اlqiyaama wakiic keligii dikru ywm اlqiyaama muusan sheegin laa yuqbalu minhu wuxuu ku gaabsada asagu laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadl ee ma sheegin weedha ah ywm اlqiyaama intaa baad fahanteen bay ila tahay وxadثnي cubayd الlah بn cmر الqwاririي ومxamed بn abi bkr المqdmi qaala xadana cbdiرaحman mahdiy xadana sufyaan الthawri waa muhiim jida sufyaan gadaal buu geystay muslim wahada min diqati wacabqariyati lanna sufyaan iyo shucba isku khilaafay xadiidka xufaaduna waxay rajaeen riwaayatu sufyaan bay rajaxeen laakiin marba hadduu khilaaf yimid riwaayadan khilaaf lahayn bu hormarinaya raxmat ullaahi tacaala calayh lannu shucba wuxuu yidhi xadiidka can ilacmash can ibraahiim ataymi can ilxaaris ibni suwayd can caliyin buu i wuu ka leexeen laynkiiba laynka dhannaabuu ka leexday wuxuu idhi can ilacmash can ibraahim ataymi can abihi baa la rabay can caliy wuxuu idhi asagu can ilxarid musawiid can caliy akaru ruwaati can ilacmash buu khilaafay saa darteed qud wuxuu ihi ciidalka afar boqol iyo siddeetan wlmaxfuudu qowlu hawriyi waman taabacah wlmaxfuudu qowlu thawri waman taabacah yaad mutaabaceen marka hadda hawri waad soo marteen abi mucaawiya can ilacmash baad soo marteen waxaan maraynay wakiiciyo cali musr can lacmash baad soo marteen ayb xadana sufyaan athawri can acmash bi hada اlisnaad acmash can ibraahim ataymi can abihi can cali naxwa xadiii ibni musr wakiic somaart haddan israaciyey xadiidka ibni musr iyo wakiic oo kale ayay sheegeen ilaa qowlahu uu yidhi mooyeen sufyaan man tawalaa hayra mawaalii man tawallaa hayra mawaaliih boosou ku daray ninkii ka gacal dhigta dadkii xoreeya ka ahay wadakara lacnata lahu u sheegay sufyaan asagu xadaana abubakr abi shaybata xadaana xusein bn ali aljucfi xusein bn cali bn waliid aljucfi can zaa'ida ibn qudaama athaqafi abu salt can sulaymaan acmash haddaad marayseen sulayman imran alacmash can abi saalix asamaan dhakwaan can abi hurata radi allahu tacaala canhu can اnabiy sal lay wslam qaala almadiinatu xaramun madiino waa xaram mamnuuc oo ka caagan guridda dhirteeda iyo ugaadhsiga iyo kuxadgudubka faman axdaa ninkii soo darisiya fiiha fi lmadiinati la yimaada xadaan dulmi iyo xadgudub aw aawa ama soo dhoweeyo u qilbixiyo taageero garab istaaga muxdin kuwa hadda dulmiga madiine laga waday iyo idabdarada iyo ciyaarta iyo baqbaqda iyo dhaantada iyo isqaawinta iyo sufuurka iyo xuseyniyaadka hadda laga samey shirkiyaadka maxaad ka sugaysaa wax walba oo xumaan ah oo bilaadii laga samayn jiray hadda xaramkeenka laga wadaa فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف oday soomaaliyeed ba waa laga sheegay anugu khayaano waan jeclahay buui maxaa jiraa layidhi ninkeeday kaaga filan tahay buui ninkeeday kaaga filan iyadaa ku soo bixi meel cidlay dhigan doontaa ninkii xurumaadka ilaahay ku xadgudbaa wuxuu doona ma sheegtee meel xun buu ku dambayn iska sug aduu ha dhararsan وxadثna abu bkr بن abi shaybة cafan abu bakr بن نضr بن abi نضr qal xadaثnii abu النضr hashim بن qasim xadaثnii cubayd الlahi بn cubayd الرaحman الأشجعي can سufyaan الثwrي can أcmى sulayman bhada isnaadi milah وlam yaqul muusan odhan wadaadkan cubaydlahi dambe oo cabdiرaحman mahdi buu khilaafsan yahay yowma القiyama muusan ku darin wazaada wuxuu kordhiyey raawiga can sufyaan وdimaة الmuslimiina waaxida maganta muslimiintu waa hal mid yascaa waxaa u istaagoo qaadi kara bihaa dimada ee magantaasi adnaahu midkooda u daraja yar faman akhfara ninkii magan dhaca muslimin qof muslima axadu magan geliya hoostiisa kala baxa facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu ywma alqiyaamati cadlu wala sarf xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik can shab الzuhri can sacid musayib almaqzumi can abi hurata radi allahu tacaala canhu anahu kaana yaquul wuxuu odhan jiray saxaabigaasi low ra'aytu dibaa'a haddaan arki lahaa garanuug ama cawl adibaa jamcu dabyin dabyigu waa garanuugta ama goodirka labadaasay ku idlaaqaan qolyaha carbeed weliba balka idinku u taqaanaan goodirkii aad ogu ogu nimana nimanna waxay leein adibaa waa jamcu dabyin wa huwa alghazaalu waa garanuugta qudhigeeda wey inagu goodir iyo garanuug iyo cawley baryacd waynoo kala duwan yihiin saddex shay oo kala duwan wey deeradu isla cawshaa mise waa sagaarada nooc ka mida ah? maya deeradu deeradu waa gaar ayaduna cawshay sagaarada udhaxaysaa ka kuusantahay meelihiina ma joogto weerada ibar ka dhigteen idinku way joogtaa waa sagaarad wax yar ka roon wey low ra'aytu haddaan arki lahaa bui abu hurayra adibaaca garanug haddaan arki laha wa min abaaci garanug waxaa la yidhi waxaa ka annaha laa tamradu ila marad almowt garanuug baa la yidhi meelkay xanuunsato waynu dhiman waa xayawaanka ugu caafimaad badan sumayda arag geed sare iska laaci biyaha iska cabi hawa qaadan oorta intaa la eg lagu gaari maayo hadday xanuunsataa le waa un dhiman laa tamradu ilaa marad almowt idinkiin maantuna burufta iskaga haye iska soo kacahay ma aha baasha waliha axyawaanaad ka sheekeeyaa sheega hawsha ayada bal halla soo baaro low ra'aytu haddaan arki lahaa adibaa garnuutow tartacu daaqaysa bilmadiinati ku mayrcanaysa geedahii dhirteedii maa dacartuha ma fiijiyeen kama nixiyeen ma cabsigeliyeen qaala rasul sal slam maxaa jiro adgarintu u taabanayn guriga kuu soo gashay ma waadhsatid nabigaa wuxuu ihi maa bayna laabatayha xaraamun labadaa buur inta udhaxaysa lixiyo toban kilomitr afar dajahaa xayawaanka ku jira waa xaraman aamina lama taaban karo lama waadhsan karo xadaana isxaaq ibraahim alxandari alxandali ومحمد بن رافع القشيري وعبد بن حميد الكسي الحافظ قال اسحاق رسول أخبرنا عبد الرزاق وإنه سومر سوى أخبرنا أبو يقانبا حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن سيب المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله رسولك إلهي بقى ممنوع يا حرم كدغي ما بين لبتي المدينة لبدا الشيلود أما لبدا بورد من انت ودحيسة قال أبو هريرة فلو وجدت هدان هلو الذباء قرنوق أما عول أما قودر أن كيلو ما بين لبتيها labadeeda qow inta udhaxaysa maa dacartuhaa garnuugtaas ma didiyeen ma fiijiyeen xataa marada uma hufgiyeen ayb wajacala wuxuu ka dhigay nabigu calayh isalaat wasalaam xaramka xuduudiisa inay miilan xawla اlmadiinati ximan wajacala wuxuu nabigu yeelay inay miilan labiyo mayl oo xawla madiinati madiina hareeraheeda wareegeedaa ximan seeru ka dhigay seero aan la taaban karin buu ka dhigay halkii mayl waa hal kilomitr iyo badh labaiyo tobanka mayl marka waxaad ku daraysaanun ulu labaiyo toban lix lagu daray waa imis marka labaiyo toban ulukeedu waa maxa waa afar dhaha labaiyo toban maxaa ulu ah waa afar ayb labaiyo toban marka afar ku daray lix iyo toban mayl lixiyo toban kilomitr toddobiyo toban ilaa sideediyo toban meelahaas xadaثna qutaybaة bnu saciidi can malik bn anas fima qura calayhi can suhayb bn abi saalixin can abi can abi hurata radi allahu tacala canhu anahu qaal kaana الnaasu dadku waxay ahaayeen idaa ra'w markay arkaan أwal الhamari midhaha u horeeya soo bislaadee soo go'ay awal الhamar timirta u hor bislaata cinabka u hor bislaada markay arkaan jaauu bihi ila nabiga u keeni jireenreer madn hadee beerley bay ahaayeen marka intay beerti baxdo midhaha u horeeye bislaaday nabiga u soo qaadi jireen jaauu bihi ila nabiy nabiga ula iman jireen calayhi salaat wasalaam faida akhadahu rasuul اllah rasuulku markuu qaado qaala wuxuu odhan jiray allahuma baarina fii amarina allahuma baarik lana fii amarina allahuma midhahana noo barakee wa baarik lana fii madiinatina allow magaaladan aan deganahay noo barakee wbaarig lanaa fii saacina suuskeeda iyo aalutubeg allow noo barakee wbaarig lanaa fii muddina mudkeeda allow noo barakee allahuma ina ibraahiima allow nabi ibraahim cabduka addoonkaadi buu ahaa wa khaliiluka wanabiyu wuxuu ahaa wadaygaadii rafiiqaadii wa nabiyuka nabigaa dirtayna waa ahaa wa inii cabduka wanabiyuk aniguna addoonkaadi baan ahaya nabigaadi wa inahu ibraahim dacaa limakata maku alla u wa inii adcuuka lilmadiinati ana madiinaan kuu baryahaya aan kuu tugahaya allow bimili maa dacaaka limakata maku wuxuu ibraahim kuu weydiiyey ba anuguna madiina kuu weydiiyey wa milihi macah labanlaabkiin uu la socdo qaala uma yadcu intaad isku laynaysaan dhiiqada islii meelaha wax ka iibsadoo dega madiine aada dhiiqada islii iyo siwijkan ku dhammaateen intaad isku dilaysaan oo balood yaroo by laba milyan ka bixinaysaan abaadsi marhaya qasri weyn ka dhista nabiga agtiisa ya hawsha hadda waa la fududeeye waad adu waad cagcagafta waddadaad moodaysaa baasha adduunka sheekgaaso waa laga soo tegay jaamac ayb la bedel hadda xoog weed la tagto sharciga waa lagu siinhaya ya o yaroo dhowr boqol ii keen anaa soo qabanay hawshaas dhib mala jaamackaas waa la kaftame waba waaslimaan saaxiibbanahay uma yadcuu markuu nabiga ku duceeyo nabigu ma cuni jirin calayhi salaat wasalaam dadkaa meesha fadhiya ilmaha ogu yar buu siin jiray midhii loo keenay markuu ku duceeyo ayib qaala wuxuu ihi saxaabiga abu hurayra uma wuxuu u yeedhi jiray ara waliidin lahu ilmaha ugu yar ag joogaa loo nabigu ilmuu dhalay lagama hadlaayo asara waliidin asra طiflin sabiyin lahu nabigu uu markaa mas-uul ka yaho dee muslimiinta ka tirsan fayuciihi dalika اamara midhaha asagoo siin jiray waa kuuraa la yidhaahdaa inag sunan kusoo maray tirmidana u baabaystay midhaha u soo horeeya yaa nabiga loo keeni uu ku ducayni kadibna ilmaha u yar buu u dhiibaya marka tafaawul baa ku jira ilmahan ha u koro ha u bislaado weeye ha u qaangaao sida midhaan midhaan u qaangaaday waxaa kaloo ku jira waxaan cusub hadda la keenay carruurta way jecelyihiin aad bay ugu farxahayaan way ku qalbidegahayaan naxariistii nabiga ku jirta wey alayh salaat wasalaam haddii midhihii nabigu ku duceeyey nin weyn loo dhiibo carruurta way miraadahayaan ama way laacahayaan meeshaa showbaraa ka bilaabanaya islaclaac marka raxmatan wa shafaatan bisyaan buu nabigu sidaa u yeelaya tafaa'ulka wanaagsan xadaثna yaحya بن yaحya أhbarna cabdالcaزيز بن mحamed darawardi buu u jeeda almadني can سhayم بn صاalح can abihi can abi hurata radi allahu tacaalى canhu ana rasul ه sl slm kaana yu'taa nabigu waxaa loo keeni jiray biأwali الhamri midhaha ka u horeeya loola iman jiray markuu bislaado fayaquul wuxuu odhan jiray ku ducayn jiray allahuma baarik lana fii madiinatina wafii himaarina wafii muddina wafii saacina barakatan maca baraka ilaahu baraka noo saar ay baraka la jirto ثم yuciihi wuxuu siin jiray midhihii loo keenay ku duceeyey asqara من yaxduruhu min alwildaan caruurta la joogta midka ugu yar buu u dhiibi jiray asqara man axadka ugu yar yaxduruhu la jooga min alwildaan caruurta ah wallahu subxana wa tacala aclam